alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wcala ali muxamed wslama tasliima kaiira walaalayaal maanta ay taarikhtu tahay kun iyo afar boqol iyo sagaaliyo soddonkii hijiriga lix iyo labaatankii bisha rabiicun athaani waxaynu bilaabi doonnaa kitaab qawaacid ah sababta dalabkana waxaa lahaa ikhwada hargeyse iyo nawaaxiga ka shisheeye ka yimi jazaahum allahu khayran waana soo dhowaynaynaa waxaan leenahay marxaban bikum khayr baana khayr sababa kolay laguma tala gashanay in dowre la qabto hadda wakhtigan laakiin codsigaas ayaa markaa yimi codsigiina waa la aqbalay dad kalena kolley waa ka faa'iidayaan oo waa dhegaysanayaan duruustana waa fursad kooban in laga faa'iidaysto aad iyo aad bay muhiim u tahay layskuna dayo in la xafido ama la qaybo cilmigu waa laba qaybood waa xifdun wa fahmun waa qaybis cilmiga la qaybo oo la xafido iyo fahm la fahmo labadaa haddaan la wada helin cilmigii lama helayo oo sidii la rabay looma xasilinayo waxay noqonaysaa haddii kale masale kastoo ruuxa la weydiiyo inuu yidhaahdo waan raajacayaa hadduu maktabaddii helo wuu garanayaa hadduu waayo ka aan garanayn buu la mid yahay waa xifdila'aanta ayaa sababaysa waayo fahamkii waa iska tegaya wakhtiyada qaarkood ama waa qarsoomaya laakiin hadduu qaybsan yahay dee isla markiiba waa sheegayaa markaa sidaas aawadeed xifdiga in lagu dadaalaa aad bay u fiican tahay weliba fursadda sinnulxifdi wax la yidhahdaa jira oo da'da qofku uu yar yahay waxaa la yidhahdaa waa sinnulxifdi iyadoo qofku da' walba wax qaybi karo haddana da'daasi waa ka xag jirtaa oo wakhtina qofka waxa aad u kobca oo aad u ziyaada fahamkiis xifdiguna waxaa laga yaabaa in nuqsaani ku dhacdo wakhtina eh, xifdigiisa aad u badan waxaa laga yaabaa fahamka in laga faham bato oo ruux ka weyni uu ka faham bato waa dhici karta marka aad iyo aad ha looga faa'iidaysto fursadan hana laysku dayo in la qaybo oo la raajico cilmiga haddaan dib loogu noqonoo la raajicin oo la isla taalacan oo la isla eegin ruuxu wuxuu marka dambe ku dambaynayaa marartu laa adri kitaabkaa ma dhigatay ha maray laakiin ma garanayo marartu laa adri ha layska jiro marka aad iyo aad taa ha laysugu taxallujiyo mawduucan qawaaciddu waa mawduuc ballaadhan culammaduna kutubo fara badan ay ka alifeen wakhti hore ayaana ta'liifka wax laga qorayaa ay bilaabantay waxaase ka horeeyey culammadu min khilaali kutub kutubta fiqiga ah gudaheeda iyo fataawayaasha gudahooda inay ku sheegi jireen qawaacidda waata keensatay in wakhtigan casriga oo aad wax looga qoro qawaacidda in kutubaha qaarkood la diraaseeyo oo laga soo saaro qawaacid fara badan waxaa jirta risaalo dictora uu ku qaatay nin mucaasiriinta ka mida ah cabdulwahaab ibnu khaliil axmed la yidhaahdo waxa uu ka soo guray qawaacidda iyo dawaabidda ku sugan umka shaafici kitaabulum buu dhex galay min awalihi ilaa aakhirihi akhriyey wuxuuna ka soo guray qawaacidda iyo dawaabidda ku jirta kitaabulum waa mujallad dakhmi oo quraabata alfi safxa ah kun safxuu ku dhow yahay fihraskiiska marka lagu daro waaba ka badan yahay kun laakiin fihraska marka laga reebo sagaal boqol iyo dhowr iyo lixdan safxadood weeyaan waa risaala matbuuca kutubo kaley saasoo kale ku sameeyeen wadaaddo kale baaxisiinta qaarkood waxay kaloo sameeyeen inay culammada qaarkood kutubtooda raajacaan si gaar ah oan kitaab gaara ahayn dabeedna qawaacidda kutubta sheikh hebel ku jirta inay soo guraan sida nin baaxisi uu u sameeyey muraajaco uu wax kaga soo gurayo qawaacidda iyo dawaabidda ku sugan kutubta ibnuqayim qaybta cibaadaadka keliya dabeedna wuxuu soo saaray mujallad isaguna dakhmi ah oo qaybta cibaadaadka keliya ku saabsan kutubta ibnuqayimna muqayadku ahoo ku gaara kutubo kale saasoo kale waa lagu sameeyey marka culammadu qawaacidda waxay ku sheegi jireen min khilaali alkutub iyo min khilaali alfataawa ayay ku sheegi jireen kutubo badan baa laga alifay taaliif kitaab gaara laga alifo kee ugu horreeyey waxaa la yidhaahdaa taaliif kitaab gaara qawaacidda laga alifo waxa ugu horreeyey risaalat lkarki waxaa la odhan jiray abulxasan cubaydullaahi ibnu lxusayn alkarkiyu wuxuu dhintay saddex boqol iyo afartankii hijiriga waxaanu ahaa xanafiyu lmadhab risaaladaa uu qoray sagaal iyo soddon qaacido ayuu ku jamciyey kitaab qoran oo qawaacid lagu ururiyey oo gaar loo allifo risaalo ka horraysay taas lama oga qawaacidda jamcigooda waxaa la yidhahdaa sheikhay isku casri ahaayeen abu saciid alkarkhi ayaa fiqiga abi xaniife dhammaantood wuxuu u celiyey toddobiyo toban qaacido toddobiyo tobankaa qaacido markuu isugu ururiyey ayaa waxaa la yidhi wuxuu deganaa masjidka ayuu markaa ku sugnaan jiray habeenkii oo u hoyan jiray waxaanu ahaa dariir waa indhalaa albaabada marka lasoo wada xidho ee ayna cidina meeshaa joogin ayuu toddobiyo tobanka qaacido u sardin jiray baa laysaan u ilaawin dadkana uma laqimi jirin iyadoo toddobiyo tobanku sidaa u dhan yihiin nin baa maqlay abu saciid alkarkiga inuu ahaabaan baan filayaa isagana waxaa la odhan jiray abu aahir addabbaas ayaa la odhan jiray ninkaa toddobiyo tobanka qaacido u celiyey fiqiga abu xaniife wuxuu is yidhi qawaacidda aad ka soo qaadatidoo kollay kuu sheegi maaye marka uu ku celcelinayo aad ka su'aal qafti masjidkii buu galay baa la yidhioo wuxuu isku duuduubay cawb isku duuduubay sheekhi wuxuu bilaabay inuu qaacidooyinkii sardiyo toddoba qaacide markuu marayey ayaa qofaac qabtay ninkii isqarinayy markuu qofaacay ayuu ogaaday in xidhka bahal ku jiro in meesha lagu jiro markaasuu ogaaday halkii sanqadhu ka baxdu ku kacay oo dabeedno markaasuu ka saaray baa masjidkii intii ka dambaysay kuma celcelin baa layidhi alaa kulli xaal taliifka qawaaciddu kitaab gaar looga qoro kaasaa ugu horreeyey inta laogyihi qaadi xusein markuu maqlay fiqigii abu xaniife in dhammaantii loo celiyey qawaacidda kooban ayuu wuxuu yidhi anigu fiqiga shaaficiye afar qaacido keliyaan isugu celinayaa buuhi waa badanta intaasi afar qaacido baan dhammaantii u wada celinayaa dabeed afartan qaacido alyaqiinu laa yazuulu bishak iyo almashaqatu tajlibu taysiir iyo aldararu yuzaal iyo alcaadatu muxakama afartaasuu yidhi waan u celinaya bacdi ka dambeeya istidraako waxa yidhaha mid shanaad ha lagu daro taa shanaad oo ah alumuuru bilmaqaasid halkaasaa waxaa ka soo baxday alkhamsu alqawaacid alkubraa shanta qaacidee waaweyn ee culammadu sheegaan shantaa qaacidana waxay yidhahdeen culammadu madaahibtu waa isku waafaqsan yihiin madaahibtu waa isku waafaqsan yihiin taajiddiin asubki wuxuu yidhi shantaa qaacido looma wada celin karo fiqiga shaaficiyada takalluf iyo tacasuf in la sameeyo mooyaane iyo wasaa'id in la isticmaalo mooyaane mid loo wada celin karaya ma aha ila bitakalluf laakiin haddii loo jeedo si waadixa in loogu celiyo tarbu cala alkhamsiin bal cala almi'atayn waxay ka badanaysaa konton qaacido waa ka badanaysaa haddii si waadixa la doonayo in fiqiga lishaaficiyada loo celiyo qawaaciddaas bale laba boqoloo qaacido ayay ka badanaysa sida uu sheikhu u yidhi waxay ahayd bal cala almi'atayn hadalkana wuxuu ku odhanayaa kitaabkiisa alashbaah walnadaa'ir ayuu taajiddiin asubki ku odhanaya siday kitaabkiisa ugu qorantahayna waxa weeye bal cala almi'atayn culamo kalena saasay uga soo naqliyeen ha yeeshee nuskhada aan hayo alashbaah waannadaa'ir ayaa waxaa ku taalla bal cala almi'iin marka taas waxa weeye sida saxani waa sida asalka ku taalla culammada qaarkoodna cala saxiixa ay u soo naqliyeen waxaa laga yaabaa dabcadan in khata ku dhacay baa suuragal ah anigu aan hayo dabcada shaamilada ku jirtaana waa nafsu hadii abca laakiin waa laga yaabaa tabacaadka qaarkood inay dee saxdu ku dhacday oo cala lmi'atayn ay ugu taallo waa tanbiih taas kutubta qawaacidda laga alifay wax ka mida ayaynu yaro sheegaynaa magacyadooda madhabulxanafiya kutubta qawaacidda laga alifay waxaa ka mida risaalada aynu sheegnay risaalat lkarki ayaa ka mida waxaa kaloo ka mida kutubta kale laga alifay alfuruuq liscad alkarabisi ascad ibnu muxamed ibn alxusein alkarabisi oo dhintay hijriga kitaab alfuruuq la yidhahdo ayuu alifay mawduuca furuuq ku saabsan dib baynu wax yar ka sheegi doonaa waxaa ka mida kutubta laga alifay talqiixu alcuquul fii furuuqi almanquul oo axmed ibnu cabdilaahi almaxbuubi uu alifay oo xanafi ah qyooddonkii hijrigana dhintay waa makhduud waxaa ka mida alashbaah waalnadaa'ir libni nujaym oo dhintay agaaboqoiyooddobaatankii hijriga waa matbuuc oo waa la daabacay dabacaat mutacadida shuruuxo kala duwanna waa leeyahay oo uu ka mid yahay khamsu cuyuuni albasaa'ir oo xamawi uu leeyahay iyo itxaaf alabsaar waalbasaa'ir oo uu leeyahay maxamed abilfatxi alxanafi ataxqiiqu albaahir sharxu alashbaahi waalnadaa'ir oo uu leeyahay maxamed hibatullaahi ibnu maxamed attaaji adigu calaa kulli xaal kollay shuruuxo kala duwan iyo tacliiqaat ayaa la saaray kitaabka alashbaah waalnadaa'ir ibni nujaym waxaa ka mida ah majaamic alxaqaa'iq kutubta markaa fiqiga xanafiyo qawaaciddeeda laga alifay ou leeyahay abu saciid maxamed alkhadimi marka kitaabku laba qaybood buu ka koobnaa qayb usuul fiqi ah iyo qayb qawaacid ah kollay qaybta qawaacidda gaar loo daabacaan filayaa mujallad latiif oo aan weynayn baa lagu daabacay boqol iyo dhowr iyo konton qaacido ayuu ku sheegay waana mabuuc waxaa ka mid a ah majalat alaxkaam alcadliya majalladda la yidhaahdo waa majallo aad u caanbaxday culamo xanafiyiina ay allifeen wakhtigii addowla alcuhmaaniya oo ay dooneen sida loo qoro qawaaniintoo kale loo qoro inay fiqigii intay u qaacideeyaan u qoraan sidaasay markaa dooneen weliba qaybta ku saabsan mucaamalaadka ayay sidaas ugu sameeyeen taqniin ugu sameeyeen oo nidaamkaas mawaadka ah ayay u yeeleen aynay ku tala galeen in markaa lagu dhaqo dowladdana lagu maamulo dadkuna ay ku kala baxaan majallat alaxkaam alcadliya ku caanbaxday shuruuxaad mutacadidana waa u yeeleenoo waa sharxeen shuruuxaha wax ka midii way taabacan yihiinoo waa la taabacayba kutubta qawaacidda kale laga alifay waxaa ka mida calaa madhab alxanafiya sharxu alqawaacid alfiqhiya uu leeyahay axmed ibnu maxamed azarqa oo mucasir ahaa inankiisuna kitaabka waaba sharxay mustafa ibnu axmed azarqa madhabulmaalikiya kutub badan baa laga alifay qawaacidda oo ka mid yahay annadaa'ir kitaabka la yidhaahdo oo qaadi cabdilwahaab albaqhdaadi uu leeyahay wuxuu dhintay afar boqol iyo labiyo labaatankii hijiriga ayuu dhintay waxuu ahaa sheikh aad u cilmi badan kutub fiqigana leh oo calaa madhab almaalikiya ah kitaab atalqiin la yidhaahdo maalikiyadu aad uga daba dhacday ayaa ka mida kutubtu alifay waxaanu sheikhu ku sugnaa baa la yidhi xoogaa baahi daran adduunye ma dhaqan cilmi buu raacday cilmigiisii baa baaqi noqday addunyadu waa iska tegaysaa waxaa la yidhi baqhdaad ayuu doonay inuu ka guuro waa qise cajiiba markuu doonaayay baqhdaad inuu iskaga guuro ka tago ayaa laba boqol baa sii gelbiyey qadarka weyn agtooda uu ku lahaa daraaddeed markuu wadacayo wuxuu yidhi haddaan idinka helaayo maalintii xabad kimisa idinkama tageen soo cajiib maaha ya waxay u egtahay labada boqolna inay ahaayeen dee xer iyaga laftooda aan waxba haysan marka cilmiga ayaa baaqi noqonaya laakiin maalku waa tegaya maa cindakum yanfad wamaa cinda allaahi baaq xoolihii qaaruun waxba kama harsana wax ka baaqiyi ma boqorradii xoolaha badnaa xoolahoodii waa tageen mulkiyadii waa tageen xoolihii waa tageen laakiin turaaska cilmigu waa baaqi noqonaya taas waxay ku tusinaysaa qiimaha uu cilmigu leeyahay in cilmiga lagu dadaalo waxaa ka mida ah kutubaha laga alifay kitaabka ku caanbaxay alfuruuq magiciisa se la yidhaahdo anwaau lburuuqi fii anwaa'i alfuruuq oo uu leeyahay axmed ibnu idriis alqaraafi uu leeyahay magaca uu caanka ku yahay waa alfuruuq buu caan ku yahay qaraafi baa alifay qarnigii toddobaad buu noolaa qokii hijiriga ayuu dhintay waa matbuuc bacdi kaleo culammada maalikiyada ka mida ayaa soo ikhtisaariyey oo kala duduwan qaarkoodna ay tahdiibiyeen waxaa ka mida ibnu shaat sheikha la yidhaahdo waxa uu qoray idraaru shuruuqi cala anwaa'i alfuruuq oo wuxuu ikhtisaariyey furuuqii qaraafi dabacaadka qaarkood waaba laysku dul daabacay oo furuqa lala taabacay waxaa kaloo ikhtisaariyey maxamed ibnu ibraahim albaquuri oo mukhtasaru qawaacid alqaraafi ayuu u bixiyey waa makhtuud bacdi kale qudhoodu waa ikhtisaariyeen waxaa ka mida ah kutubta laga alifay qawaacidda calaa madhab almalikiya alqawaacid liabi cabdillaahi moxamed ibnu moxamed ibni axmed almaqari oo dhintay toddoba boqol sharaxa waxay ugu qoran yahay almuqri laakiin saxdu waxay tahay almaqari hamzana ma leh qaafkuna waa shidan miimkuna waa kordhiganya qayb ka mida waa la taabacay waxaa ka mida kutubta laga alifay qawaacidda madhab almaalikiya kitaab kaloo maqari leeyahay oo u bixiyey camalu man tabba liman xaba waa cunwaan hariib waxay culammadu odhan jireen camiltu lahu camala man tabba liman xabba waxaan u sameeyey shaqada uu sameeyo kii daweeyo is yidhaahda tabiib miduu jecel yahay waxa la yidhaha ruuxu ruuxuu jecel yahay dee isagu kuma dhacayo dawayntiis hadday qalitaan iyo waxyaalo la mid mida tahay hadduu is yidhahdo aabbuhu dee ilmahaaga qal ou dhakhtarna yahay jacaylkiibaa ku badan saas aawoodee gacantiisu aad bay u baqaysaa dhakhtarka kale ka ajnebigii siduu samaynayo ma samayn karo marka camalu man dabba liman xabbaa la yidhahdaa marka wuxuu tilmaamayaa nooc isticaaro ah baa ku jirto wuxuu sheegayaa shaqada markaa uu sameeyo kaa dawaynayaa miduu jecel yahay oo kale inuu u samaynayo yanii qawaaciddii siduu markaa u ururinayo ugu dadaalayo caynka marka qayb baa kulliyaadka ku saabsan oo qawaacidda iyo dawaabidda loogu talagalay waxaa muxaqiqu diraasadan sameeyey uu sheegayaa shan boqoloo kulliyo inuu ku sheegay kuliyadu waa maxay kullu man kaana kada fahuwa kada hamsami kuliya ayuu ku sheegay buui waxaa ka mid a ah kutubta laga alifay qawaacidu madhabi maalik almudhabu fii dabdi qawaacid اlmadhab ou leeyahay maxamed ibnu axmed almacruufu bicaduum oo sideed boqol iyo sagaal iyo siddeetankii hijiriga dhintay waxaa ka mid a ah almanhaj اlmuntakhab ou zaqaaq leeyahay oo sagaal boqol iyo labiyo tobankii dhintay waxaa sharxay axmed ibnu cali almanjuur oo sagaal boqol iyo shan iyo sagaashankii dhintay waxaa kaloo ka mida wanshariisi kitaabka qawaacidda uu leeyahay iidaaxu lmasaalik ilaa qawaacid alimaam maalik waa risaalo kooban waana la taabacay wanshariisi ayaa allifay waxaanu dhintay sagaal boqol iyo afar iyo tobankii hijriga wanshariisi waxaanu leeyahay kitaab weyn oo fiqi ah oo fiqiyada markaa maalikiyada ka mid a waxaa ka mid a kutubta kale laga alifay alkuliyaat ou leeyahay ibnu haazi kii dhintay iyo kutubo kale qawaacidda laga alifay madhab shaaficiya waxaa ka mida ah alfuruuq oo uu qoray abu muxamed cabdulaahi ibnu yuusuf aljuwayni waalidu imaami alxaramayn imaamulxaramayn aabbihii weeyi wuxuu dhintay kii hijriga ayuu dhintay waxaa ka mida ah alfuruuq ou alifay jurjaani abulcabaas axmed ibnu maxamed aljurjaani oo dhintay afarboqoliyoabyosieeankii hijiriga waana makhduud kitaabkaasi sida muxaqiqu tilmaamayo waxaa ka mid a ah alqawaacid fii furuuci shaaficiya oo jaajarmi sheekh la yidhahdaa leeyihi oo dhintay iyokii hijiriga waxaa ka mida ah takhriij lfuruuci cala lusuul oo uu leeyahay zanjaani wuxuu dhintay kii hijiriga waana matbuuc oo waa la taxqiijiyey waxaa ka mida ah qawaacid alaxkaami fii masaalix alanaam oo uu leeyahay cizadiin bni cabdisalaam oo dhintay iyodnkii hijriga waxa uu leeyahay sheekhii bulqiini loodhan jiray cumar ibnu raslaan albulqiini oo waa siraajuddiin albulqiiniye siddeed boqol iyo shantii dhintay kitaab la yidhaahdo alfawaa'id aljisaam calaa qawaacid ibni cabdisalaam marka tacliiqaad inuu ku samaynayo qawaaciddii ibni cabdisalaam ayuu kaasina ku saabsan yahay waxaa ka mida ah kutubta qawaacidu madhab shaaficiya laga alifay alashbaah wاnada'ir oo uu leeyahay ibn اlwakiil sadrudiin maxamed ibn cumar almacruufu bibni wakiil oo dhintay toddobaqoiyoyoankii hijiriga waana muxaqaq waa la taxqiijiyey magaca alashbaah wاnadaa'ir kutubo badan baa lagu alifay qaar kalena waa arki doonaa waxaa ka mida ah kutubaha laga alifay almajmuuc اlmudhab fii qawaacid اlmadhab oo salaaxuddiin alcalaa'i uu leeyahay oo dhintay toddobaqoyoobyoxdankii hijriga waana matbuuco waa la taabacay culamada qaarkood waxay soo ikhtisaariyeen kitaabka calaa'i oo taqyadiin lxisni ka mid yahay iyo hayrkiiba waxaa ka mid a ah kutubaha laga alifay qawaacidu madhab shaaficiya alashbaah wanadaa'ir oo uu leeyahay taajiddiin cabdilwahaab ibnu cali assubki oo toddobaqoyoobyooddobaatankii hijriga dhintay waxaa ka mid a ah kutubta laga alifay qawaacidu madhabi shaaficiya nuzhat nawaadir fii riyaad nadaa'ir ou alifay isnawi cabduraxiim ibn xasan alisnawi oo dhintay oqoiyoabyotoddobaatankii hijriga waxaa ka mid a ah kutubta laga alifay almansuur fi lqawaacid ayaa ka mida ah ou leeyahay zarkashi waana matbuuc isagoo saddex mujallada la taabacay maktabatu muaalacana waa yaallaa waxaa ka mid a kutubaha laga alifay alqawaacid lilghazi oo kii dhintay hijriga ayaa ka mida kutubaha laga alifay waxaa ka mid a alashbaah wanada'ir oo uu leeyahay ibnu mulaqin oo dhintay hijriga waxaa ka mid a alashbaah wanadaa'ir oo uu leeyahay jalaaldiin asiyuuti kii isaga in badan baa la arkay tabacaad fara badanna waa la taabacay waxaana laga yaabaa talabatulcilmi badani inay haysato waxaa ka mid a kutubaha laga alifay alfaraa'id albahiya waa nadmi khulaasada iyo qawaacidda guud ee ku sugan kitaabka suyuudi la nadminayo oo uu nadmiyey abubakar alahdal alyamani oo kun iyo shan iyo soddonkii hijiriga dhintay shuruuxaad kala duwanna waa la sharxay jarhazi baa sharxay khayrkii ayaa sharxay xawaashi shuruuxda qaarkood waa la sii saaray sida xaashiyada faadani ee matbuucada ah ee labada mujallad iyadoo alla taabacay waxaa ka mida ah kutubaha laga alifay qawaacidda shaaficiyada sharxu alqawaacid alkhams cabdullaahi bnu cali suwaydaan oo kun iyo laba boqol iyo dhintay qawaacidda laga alifay madhabulxanaabila waxaa ka mida ah alfuruq oo uu leeyahay abu cabdilaahi maxamed ibnu cabdilaahi asamuri oo lix boqol iyo lix dhintay waxaa ka mida ah alqawaacid oo leeyahay sulaymaan ibni cabdilqawi altuufi oo toddoba boqol iyo lixiyo tobankii hijriga dhintay waxaa ka mid ah alqawaacid alnuuraaniya oo uu leeyahay shaykhulislaam ibnu taymiya waa garanaysaan risaaladuna waa matbuuco waana laga yaabaa dalabatu cilmi badan inay hayaan waxaa ka mid ah alqawaacid alfiqhiya oo uu leeyahay ibnu qaadi aljabal oo toddoba boqol iyo koob iyo toddobaatankii hijriga dhintay waxaa ka mid ah alqawaacid liabilfaraj cabduraxmaan ibni rajab oo toddobaboqolyoshaniyosagaashanka hijiriga dhintay waxaa ka mida muqhni dawi alafhaam can alkutub alkasiirati fi alaxkaam oo jamaaluddiin yuusuf ibn cabdilhaadi uu allifay oo dhintay sagaalboqolyosagaalkii hijiriga waxaa ka mida risaalada alqawaacid alfiqhiya oo cabduraxmaan ibnu naasir assacdi uu allifay oo kunyosaddeqoiyoyodobaatankii hijiriga dhintay wuxuu ahaa mucaasir innagoo weliba markaa bacdi dhaafnay kutubaha laga alifay qawaacidda kutubahaasaa ka mid ah ee sardiga qawaacidda aynu sardinnay kutubaha laga alifay waa taxqiiqa kitaabka alqawaacid ee taqyadiin alxisni uu leeyahay diraasadiisa mujalladka koowaad cabdiraxmaan ibnu cabdillaahi ashaclaan xafidahu llaah diraasada uu sameeyey oo kaga warramay ayaynu ka soo naqlinay waxaad halkaa ka arkaysaa farabadnida kutubaha laga qoray alqawaacid alfiqhiya inay aad iyo aad u badan tahay oo afartii madhabood madhab waliba ay leedahay kutub badan oo qawaacidda fiqiga ay ka alifeen marka risaaladani mawduucay ku saabsan tahay waa mawduuca qawaacidda waxaana kala jira usuul fiqhi iyo qawaacid ulfiqhi nadmiga kole inta hore muqadimada ayuu ku iman doonaa oo furuuqda uu sheikhu ku sheegi doonaa sharaxna ku faahfaahin doonaa ku yaro nadmigan hadda aynu joogno waa nadmi kooban waa boqol iyo afar iyo afartan beyt sidaa marka loo eego waa kooban yahay nadmiyadana wax badan baa la nadmiyey oo qawaacidulfiqhiga laga nadmiyey mid farabadiyey iyo mid yareeyey mid walba nadmiguna xagga xifdigu aad ugu fiican yahay saas bay markaa culammadu u nadmiyaan waa uu odhanayo maxamed ibnu maxamed ibni caasim alandalusi wanadmu mudni minhu kula maa qasa mudallilun min mumtadaahu mactasa fahuwa min alnasri lifahmin asbaqu wa muqtadaahu fi nufuusi aclaqu maxan nadmigu wuxuu soo dhowaynaya wax kastoo fogaaday wuxuu jilcinayaa ama debcinayaa wixii adkaada xagga fahamkana nasriga waa uga dhow yahay macnihiisuna nafaha waa ku dheganaansha badan yahay oo hore looma ilaawo marka wuxuu tilmaamaya xataa xagga fahamka inuu ka dhow yahay waxase markaa bacdi ay tilmaamaan fahamka nasriga u dhow nasriga ayaa u dhow oo waxaa la yidhahdaa maxaa wax loo nasriyaa waxaa la yidhi waxaa loo nasriyaa nasri looga dhigaa si loo fahmo waxaana gabay looga dhigaa si loo qaybo haddii gabay laga dhigo waxaa laga yaabaa inaan la ilaawin mid kale wuxuu yidhi wainamaa raqibtu fi الnidaami liannahu axdaa lada almaraami wahwa aladii tasغى lahu اlcuquulu wa sayfu man xasalahu masluulu wuxuu yidhi waxaan u jeclaaday yacni nadmiga isagaa waxa weeye marka la doonaayo sahlanaansho badan oo in la helo ku habboonaansho badan caqliyaduna isagay u iilanaysaa ruuxii qaybsanna seeftiisu galkay ka baxsan marka mas'aladii la isweydiiyo laysku qabtaba war sow kii uu markaa sheekh hebel buu odhanayaa bab buu kaaga siinaya beyt ya beytun buu markaa wejiga kaaga dhufanaya wa sayfu man xasalahu masluulu sancani waatuu isaguna yidhi nadmigiisa usuulka waqad nadamtu maa xawaa macnaahu nadma yaladu liladii yaqraahu lianna xifda anadmi fi lkalaami asracu maa yaclaqu bilafhaami waxaan nadmiyey buu odhanayaa nadmi macnihiisa koobay nadmigaasoo uu jeclaysanaya kii akhriya lianna xifda anadmi fi lkalaami asracu maa yaclaqu bilafhaami safarini laftiisu hadal shabbaha ayuu ku odhanayaa caqiidadiisa awalkeeda sheikha kitaabkan iska leh waxaa la yidhaahdaa abu suhayl anwar cabdilaahi ibni cabdiraxmaan alfadfari min culamaai alhindi sheikh ka mida weeye waana sheikh cilmi lagu yaqaan kutubo badanna markaa alifay nadmigana weliba loo fudaydiyo nadmiyo badan buu leeyahay ou qoray maxaanuu degan yahay riyaad ayuu degan yahay nadmiyadu alifay waxaa ka mid a nadmi fiqi ah oo calaa madhab shaaficiya ah oo alfiye ah alfa beyt alfiyuu leeyahay fi lmadhab ashaaficiya wuxuu kaloo leeyahay nadmi kale oo siddeed boqoloo beyt ka badan oo fiqiga xanaabile ah asalkiisa waxaan filayaa mandiqada uu ka soo jeedaa inay shaafici ahayd laakiin shaaficiyada iyo xanaabilada mid walba aqoon buu leeyahay marka labada madhabba fiqigooda waa nadmiye nadmiyo kalena waa leeyahay oo carabiyada iyo ku saabsan ictinaaga carabiyada uu ku leeyahayna waa fiican tahay nadmiyo naxwo iyo ku saabsan buu leeyahay oo dawaabidda qaarkood iyo sulaasiyaad uu nadmiyey buu leeyahay iyo waxyaalo kala duwan marka culumtaas culumuulaala aad iyo aad buu ugu sii fiican yahay risaaladana waxaa ammaanay sheekhii weynaa ee laodhan jiray cabdullaahi ibnu cabdilcasiis ibnu caqiil ayaa ammaanay alqadaa'u laclaa ayuu ku jiray oo weliba markaa lajnad eh, ka mida uu ahaa ra'iis u ahaan jiray wuxuu caan ku ahaa raximahullah dhowaan buu dhintay shaykhuulxanaabilah sheekh mucamar u ahaa cimrigiisu dheeraaday ibnu baas way isku dadhowaayeen laakiin markaa waa ka dambeeyey xagga dhimashada taarikhda nasaaradu markay ahayd laba kun iyo koob iyo tobankii ayuu dhintay marka wuxuu noqday mucamar marka isagoo ibnu baasba nool yahay ayaa la odhan jiray sheekhu waxaad garanaysaa yacni mansilada weyn oo agtooda ku lahaa culammada ayaad garanaysa maadaama laqabkaas sheekhualxanaabila isaga loo bixiyey ama lagu laqabay hayanadmi akhri hadda alxamdu lilaahi aladii qad ancama cala alcibaadi bilhuda waakrama wanazla alkitaaba watibyaana wacallama alusuula walburhaana wakamala diina alxaniifa haadiya fi kuli daarin mustafiidan baaqiya waafdal asalaati wasalaami cala alnabiyi sayidi alanaami waaalihi wasaxbihi waman tabic lahum biixsaani ila alyowmi alfazic man ihtadaa bihadihi faqad dafir waman yaxid can nahjihi faqad khasir تلفي به إلى الفلاح منهجا وعن جميع المعضلات مخرجا فليس خير قد إلا قررا ولم يكن من شر إلا حذره فديننا لم يخل عن حكم على بر الزمان لو بدا ما أعضلا لأنه قد احتوى قواعدا تستخرج الأحكام عنها الراشدة وهذه أرجوزة محوية فيها من القواعد الفقهية جمعتها من قول أهل العلم وشرحه من نثر أو من نظم sahaltuha lidaalib اlqawaacidi taأti maca alijaazi biاlawaabidi tucarafu alqaacidaة اlfiqhiya bianaha qadiyaة kuliya jaamicaة masaa'ila farciya kainama acmaaluna biniya faariqu اlusuula fi ashyaaءi kamihli ma fiha min istithnaaءi فاعلم هداك الله أن القاعدة ليس بشرط كونها مضردة فقد ترى بعض الفروع خارجة waqad tarahaa taxta ukhra daarija faaxkim ilabaawi walfusuula wa atqin alfuruuca walusuula wakhtigu kolley waa kooban yahay marka insha allah laakiin waxaan isku dayeynaa inaynu markaa dhammayno baynu isku dayi doonnaa bismi illaahi araxmaan araxiim bismi illaahi allah magiciisaan arraxmaani allahaasoo kii naxariista ballaadhan ku sifaysnaa ahaaday alraxiimi kii naxariistiisa gaadhsiinayay cidduu doonoo khalqigiisa ka mida ahaaday baan ku bilaabayaa ama ku alifayaa ay u alifu marka magaca ilaahay ayuu sheekhu ku bilaabay iqtidaa'an bikitaab illaah wa ta'asiyan birasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam waayo rasuulku waraaqaha uu qoraayo dhammaan waxa uu ku bilaabi jiray bismi illaahi araxmaan araxiim ayuu ku bilaabi jiray alxamdu lilahi aladii qad clى alcibaadi bاlhuda waakrama wanazla alkitaaba wاtibyaana wacallama alusuula wاlburhaana sheikhu waxa uu yidhi alxamdu lilaahi jinsiga mahad lilaahi ilaahay bay u sugnaatay ama ilaahay baa la gaara aladii kaasoo qad ancama nicmeeyey alifku waa alifu iطlaaqeh cala alcibaadi addoommada u nicmeeyey bilhudaa hanuun ugu nicmeeyey wa sharfay addoommada wanazla soo dedejiyey alkitaaba kitaabka qur'aanka ah aayaadkii kitaabku waa bacdi kitaabkii ka mida marka takriir haddii lagu fasiro waxay u dhacaysaa aayadihiisaa marba qaar la soo dejiyey laakiin kitaabkoo jumlo oo dhammaystiran dee hal maruunbuu markaas soo wada degay uune jumlo ahaanta isagoo kitaabkii oo dhammaystiran hore loo soo rogay oo mufaraq ah haddana isagoo jumlo ah, mar dambe in la soo dejiyey ma wa soo dejiyey alkitaaba kitaabkana soo dejiyey waa kitaabka qur'aanka ah watibyaana tibyaanka oo caddaynta ana soo dejiyey wa callama baray alusuula usuusha baray qad ancama oo ah jumlada silatulmawsuulka abay ku cadfan tahay wixii silatulmawsuul lagu cadfaana iyaduna silatulmawsuul bay iska noqonaysa wa callama baray alusuula usuulka dadka baray usuusha iyo qawaaciddaha waalburhaana xujada yacni baray iyo deliilka wa kammala dhammaystiray ilaaha sifadiisu intaasoo dhan tahay weeye wa kammala dhammaystiray addiina alxaniifa diintii baatil dhammaantii ka soo iilanaysay dhammaystiray haadiyan xaaluu hanuuninayo ayuu dhammaystiray fii kulli dahrin wakhti kastaba mustafiidan baaqiya wakhti kasta uu markaa dadka hanuuninayo bimacnaa hanuunka u caddaynayo mustafiidan baaqiya ama diinka laftiisa laga xaaleeyo layaha waa kamala dhammaystiraya addiina diinka diinkaasoo alxaniifa kii baatil dhammaantii ka soo iilanayay ahaaday haadiyan xaaluu diinku ahaaday mid hanuuninaya fii kulli dahrin wakhti kastaba dadka hanuunaya mustafiidan xaaluu markaa waxa weeye diinku ahaaday mid khayr markaa la soo burqanaya oo macaanida hidaayada ayaa ka soo burqanaysa baaqiyan xaaluu baaqi yahay ayuu diinkaa dhammaystiray sheikhu waxa uu tilmaamayaa inuu xamdaladii ku xigsiiyey oo ilaahay u mahadnaqay oo basmalada iyo xamdalada labadaba waa ku wada bilaabay xamdigana culammadu waxay yidhaahdaan wa aلhanaaءu biاlqawli cala aljamiil اlاkhtiyaariyi waa ammaanta odhaha lagu ammaano shaygii wanaagsanaa ee ikhtiyaarka u dhacay cid lagu ammaano cala wajhi اtabjiili wاltacdiimi wاlijlaali wاlmaxaba weji la weynaynayo oo la jecel yahayna loogu ammaanayo sida mashhuurkay culammadu bacdu ahlicilmina waxay yidhaahdeen waa alikhbaaru can maxaasin almaxmuudi maca xubbihi wa ijlaalihi wa tacdiimih ana sida shiikhu uu ka sheegay ibnu taymiya inuu sidaa ku tacriifiyey oo ku fasiray xamdiga laakiin ruuxii dee xamdiga aan garanayn almaxmuudi lafdigii xamdi ishtiqaaqiisii baa ku soo noqday tacriifka aawadeed markay ka hadlayaan shuruudaha tacriifka loo dhigo waxaa ka alfaaddii wixii la tacriifinayey wax ka midii waa inaynay soo gudagelin mucarifka wax tacriifinaya waa inayna dhex dhicin marka halkanna alfaaddii wax ka mida ishtiqaaqeedii ayaa ku dhex jira sidaas aawadeed tanoo kale way diidayaan marka la eego hadalkaa ay tilmaameen marka xamdiga iyo shukrigana farqibaa udhexeeya oo labadu waxbay ku kala duwan yihin shukrigu fii muqaabili nicma ayuu dhacaa nicmo muqaabilkeed ayuu dhacaa xamdiguna xagga waa ka caamsan yahoo nicmo qofka u cusboonaatay inay jirto iyo inayna jirin mid walba xamdigu waa ku dhaca xamdigu mid walba waa ku dhaca marka labada nooc eh, mid waliba waa jiraan xagga sababta haddii laga eego waxaa caamsan xamdiga xubnaha ay ka dhacayso marka laga eegana waxaa caamsan shukriga oo shukrigu afka iyo qalbiga iyo jawaarixda oo camalka ah mid walba waa ka dhaca laakiin xamdigu jawaarixda kama dhacayo icmaluu aala daawuuda shukra sujuud waxaa jirta sujuudu shukri la yidhaahdo waa camal icmaluu aala daawuuda shukranna camal bay sheegaysa in lagu shukri naqayo afalaa akuunu cabdan shakuura qiyaamuleylkii ayaa shukrinaq inay tahay nebigu ku sheegay sala allahu alayh wasalam waa xamdinaqna lama yidhaahdo marka taas waxaa laga qaadanayaa in waxa weeye midba weji u caam tahay midna xagga sababta midna xagga aalada ay ka dhacayso baa midba gees ilaahay baa nicmeeyey oo addoommada wuxuu ugu nicmeeyey hanuun waa nicma khaasa ila nicamku waxay u qaybsamaan nicma caama iyo nicma khaasa ta kale waxaa jirta nicma diiniya iyo nicma dunyawiya iijaadka iyo jirsiintu waa nicmo arsaaqistu waa nicmo caafimaadku waa nicmo quwadu waa nicmo aafaadka in lagaa ilaaliyaa waa nicmo ubad in lagu siiyaa waa nicmo inuu ilaahay ku islaaxiya waa nicmo zawjo wanaagsan inuu ilaahay ku siiyaa waa nicmo nicamkii waa fara badan yihiin wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha haddaa istidhahdaan tiriya nicmooyinka ilaahay ma koobaysaan wa asbaqa calaykum nicamahu daahiratan wa baaina laakiin nicma khaasa waa nicma diiniya nicmada gaarkii waa nicmada diinta ku saabsan oo hidaayada iyo hanuunka waa nicma khaasa bacdi waxay yidhaahdaan hidaayada haddaan ruuxa la siinoo aan qalbigiisa hanuunka la gelinin waxyaalahan kale ee adduunyada ee la siiyaa ee wax ka mida aynu sheegnay nicmo ma tahay mise ma aha khilaaf baa qaargeliyeen oo qaar baaba yidhi gaalka ilaahay ma u nicmeeye mise uma nicmayn bacdulashaacira waxay leeyihiin gaalka ilaahay umaba nicmaynba oo waxa haddaa la siiyey waa maxay wax alle waxa la siiyey waxay waa istidraaj mar hadday tahay istidraaj ay tahay oo wax yagii markaa la doonaayo in lagu sii kadiyo oo ay isku sii ilaawaan oo dembigii farabadsadaan oo kibirkii farabadsadaan oo mar keliya dabeedna markaa la qabto dee nicmo noqon maysa bay yidhahdeen laakiin sida saxiixa waxay tahay nicma caama ilahay waa u nimeeyey nicma caama ilahay waa u nicmeeyey alam tara ila aladiina badaluu nicmat allahi kufra wa axalluu qawmahum daara albawaar aayad kale ilahay wuxuu ku yidhi fakafarat biancumi illaah marka aayaadka qur'aanku waxay ku tusinayaan in gaalada laftooda ilaahay u nicmeeyey ayay aayaadka qur'aanku ku tusinayaan laakiin nicmadii khaaskae hidaayada ahayd baan loogu nicmayn aladii qad ancama cala alcibaadi bilhuda wa akrama ciddaa uu markaa hanuunka ugu nicmeeyeyna waa sharfa ilaahay ina akramakum cinda allahi atqaakum ka idinku sharafta badan ilahay agtiisa waa ka idinku taqwada badan kitaabka qur'aankuu soo dejiyey watibyaana caddaynta waxaa looga jeedaa dee qur'aankiibaa caddaynaya markaa min baabi cafi sifaat inuu markaa wax walba caddaynayo tibyaana likulli shay wa callama alusuula walburhaana qawaacidda iyo usuusha iyo daliilkana waa bara yani waxaana laga qaadanayaa dee qur'aanka ayuu ilaahay ku baray iyo sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam alraxmaanu callama alqur'aan qur'aankii dee usuul iyo qawaacid baa ka mid ah xujajii adila ayuu markaa sheegaya qur'aankii isagaba daliil ah adila caqliyana daliilkii sabcigaana waaba yahay diintana waa dhammaystiray alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii maantaan idin dhammaystiray diintaydii ayaa ilaahay yidhi marka diintu waa kaamil saas aawadeed ziyaado uma baahna diinkaasi mar walbana wuxuu hanuuninayaa dadka yani xaqu u xaqa ayuu u alxamdu lilaahi jinsiga mahad ilaahay baa la gaara aladii ilaahay baa laga sifaynayaa ilaahaasoo qad ancama nicmeeyey cala alcibaadi addoommada u nicmeeyey bilhudaa hanuun ugu nicmeeyey wa akrama sharfay addoommada wa nazala soo dejiyey alkitaaba kitaabka qur'aankiiyo watibyaana caddaynta soo dejiyey wa callama baray alusuula usuusha dadka baray waalburhaana xujadiiyo daliilkana baray wa kammala dhammaystiray addiina alxaniifa diinta dhammaystiray alxaniifa diintaas oo baatil oo dhan ka soo iilanaysa haadiyan xaalu diinku ahaaday mid hanuuninaya diinka ayaa laga xaalaynaya haadiyan xaaluu diinku ahaaday mid hanuuninaya dadka oo u caddaynaya xaqa iyo baatilka fi kulli dahrin wakhti kasta gudihiisa ugu caddaynaya mustafiidan xaaluu diinku ahaaday mustafiidan ama xaalaad mutadaakhila laga dhigo oo la yidhaahdo wuxuu hanuuninayaa damiirka mustakiniga ku ahaadiyan uu godanayo huwa ahoo u noqonaya laga xaalayo wuxuu hanuuninayaa mustafiidan xaaluu burqanayo ama mustafiidan sida shiikhuba ku fasiray mustafiidan xaalu caam yahay oo marka laga hadlaayo musalaxuxadiiska waxaa ka mida qismi la yidhahdo almustafiid ayaa ka mid a marka bimacna almashhuur laga tilmaamayo ama mustafiidan mid khayr burqanaya xaaluu yahay laba xaalo isfangashan laga dhigo ama laba xaalo isku guda jira laga dhigo hadday isfangashan yihiina waxay noqonayaan diinta wuxuu dhammaystiray mustafiidan xaaluu diinku yahay mid burqanaya uu yahay oo macaanida ka soo baxaysa laga tilmaamayo ama mustafiidan mid caana u yahay baaqiyan xaaluu diinku yahay baaqiyan mid baaqiya yahay oo markaa jiraya oo aan markaa zuulay wa afdalu asalaati waasalaami wa afdalu salaati salli kii ugu wanaagsanaa iyo wasalaami salaamtii ugu wanaagsanay cala anabiyi nebiga sala allahu alayh wasalam korkiisa ha ahaato nebigaasoo sayidi alanaami dadka ugu mudnaa ama sayid alanaami khalqiga ugu mudnaa oo ugu sharaf badnaa ee ugu fadli badnaa asalaa waxay yidhaahdaan culammadu mashhuurka sida ahee caanka ah, culamada qaarkood waxay dhahan hadii raxmo lagu fasiro waxaa looga jeedaa raxmatun maa tacdiim waa raxmo weynayni weheliso raxmo weynayni weheliso wey waxaa kaloo lagu fasiray in la yidhahdo salaadda waxaa looga jeedaa sanaa'uhu alayhi cinda almalaa'ika ammaanta ilaahay u ammaano cid malaa'igta agtooda ka ammaano taasaa salaada looga jeedaa waana sida abulcaaliya uu yidhi oo taabiciinta ka mida bukhaarina saxiixiisa ku soo arooriyey alcalaamat ibnuqayimna kitaabkiisa jalaa lafhaam fi salaati cala khayr lanaam uu ku arjaxay dhowr iyo toban weji ayuu yidhi marka ay u arjaxsan tahay in saa lagu fasiro oo ay ka raajaxsan tahay in raxma lagu fasiro cala nabiyi nabi maxamed sal allahu aleyh wasalam baa loo jeedaa sifadana waa lagu sii caddeeyey sayid alanaam marka horena al ku jirta annabiyi marka ashaasi waa cahdiyo waa nebigii machuudkee la garanaayey waa nebigii ummaddan loo soo diray waa nebi maxamed sal allahu aley wasalam annabiyi annabii'i mid walba waa la yidhahdaa qur'aankana labadaba waa la akhriyey in ya la akhriyo iyo in ya reeban oo hamza ka dambayso la akhriyo quraa'u sabcaha qaarkood waxay akhriyeen fii jamiici alqur'aan annabii'i ay akhriyeen annabiyi waxaa laga soo qaatay min annabwati nabwaduna waxa weeye waa sharafta iyo koraynta weeye marka waxaa laga tilmaamayaa annabiy waa kii koreeyey oo sharaf ahaan u koreeyey macnaha luqawiga waa saas annabi'i marka la min annaba'i baa laga soo qaatay annaba'na waa khabarka waa warka marka annabi' waxaa loo jeedaa waa faciil bimacnaa mufcil bimacnaa mumbi waa mid ka warramaya xagga ilaahay ama is mafcuul loo fasiro la yidhaahdo waa kii xagga ilaahay looga warramay ee looga waxyooday weji labaad waa la sheegay oo marka uu hamsada leeyahay lafteeda annabiy in la yidhaahdo min annab'i baa laga soo qaato nab'igu waxa weeyaan waa irtifaaca iyo koraynta oo waxaa odhanayaa qaamuusulmuxiidku naba'a ka manaca nab'an wa nubu'an irtafaca marka min annab'i ama min annubu'i haddii laga soo qaatana waxay noqonaysaa irtifaaca iyo koraynta marka macnihii kale ayay la mid noqonaysa waxaa jira xadiis la sheegay odhanaya in nin nabiga ku yidhi sal allahu aleyh wasalam yaa nabi allaahi ou ihi laa tambir ismii magacayga hamsaha gelin inamaa ana nabiyullaahi walastu binabiy illaahi laakiin xadiiskaasi asal ma leh waxaaba kaaga filan inuu de qur'aankii ka hor imanayo waayo qiraa'aadkii sabciga ahaa ayaa waxay akhrinayaan annabiy marka haddaad aragtaa ku kadsoomin wa afdal salaati salli kii ugu fadliga badnaa ee ugu mudnaa wasalaami iyo salaam ugu mudnaa oo salaamta la yidhaahdo waa asalaamatu min alnaqaa'isi walradaa'il waa inuu nuqsaan iyo markaa ceebo ka nabad galo iyo waxyaalo xunxun ama inuu ammaan helo oo nabadgelyo helo fi daarayni cala anabiyi nebiga korkiisa ha ahaato dee ilaahay waa ku salliyey waana nabadgeliyey nuqsaamahana waa ka ilaaliyey waxaa loo jeedaa ilaahay ha u sii kordhiyo waayo kaamilku wuxuu aqbalayaa kamaal in loo sii siyaadiyo marka ilaahay ha u sii kordhiya macnuu dhacay sayid alanaami nebigaasoo khalqiga ugu mudnaa ama sayid alanaami dadka ugu mudnaa ma alfarqu bayna alnabiyi waalrasuul taa idinkaa laydin weydiinaya antum tus'aluun maxaa u dhexeeya nebi iyo rasuul alayhi الsalaau wasalaam ha waa garta waa garta aadam markaa ma wuxuu ahaa rasuul nebi ah mise wuxuu ahaa nebi keli ah markaa kitaabka ka horreeyay uu jadiidinaya isheeg ya waa garta haya tacriifun aakhar ha waa garta waa garta marka nebiga waxaa loogu waxyoodoo nebina looga yeelay bes inuu ku cibaadaysto isagu laakiin ruuxba inuu wax u sheego looma dirin ha waajibkuma kuma aha sunnu u noqonaysay inuu dadka markaa waxaweye yani shirkiga iyo gaalnimada ku jira inuu yidhaahdo niyow ka baxa markaysagaa shirkigan oo ilaahay keligii caabuda sunnay u ahayd sooma waa garta haye jawaabun aakhar ha war asqaru lqowm baaba markiisaga taagay wadada kullu rasuul nebi waa garta oo markaa talow rasuul muxuu yahay nebise muxuu yahay garannay in caam iyo khaas ay kale yihiin waa macno aynay sheegin nimankii hore laakiin masalada labaad ma noogu dari kartaa yacni nebiga wuxuu noqonayaa yani markaa shaksi sharci lagu soo dejiyey dad muslimiinana loo diray ama sharci nebi ka horreeyey jadiidinaya oo cusboonaysiinaya rasuulna waa mid loo diray dad yacni markaa gaala loo diray calaa kulli xaal mawduuca sidaa waxa weeye khilaafku dhexdiinna uga muuqdo ayaa culammaduna kolley isugu khilaafsan yihiin mas'aladuna waa mas'alo koley cawiisa waa mas'alatun cawiisa masale sahlan maaha jumhuurku sida labadaa inaan sheegeen ayaa jumhuurku mareen oo inuu yahay annabiyu nebiga aan rasuulka ahayni man uuxiya ilayhi bisharcin walam yu'mar bitabliiqih kaasi waa nebigii aan rasuulka ahayn rasuulkiina wuxuu noqonayaa nebinimana waa u raacdaaye man uuxiya ilayhi bisharcin wa umira bitabliiqih jumhuurku siday mareen waa saas waana sida mashhuurka ah sharxu lcaqiidati taxaawiyana waa sida uu sheegaayo laakiin culammada qaarkood arrinkaas waa radiyeen tacriifkaasi sax ma aha bay yidhahdeen waayo dee nebi kasta gaadhsiin in la amray adilo gaaraa loo hayaa ma bacaa allahu min nabiyin ila kana xaqa calayhi an yadulla ummatahu min khayri ma yaclamuhu lahum yacnii nebi kastoo ilaahay soo saaray oo soo diray xaq ku waajiba waxaa ahaaday inuu ummaddiisa gaadhsiiyo khayr ku og yahay shar ku og yahayna uga digo xadiikaa muslim saxiixa ku soo wariyey waa daliil khaas oo masalada ku saabsan waxaa kaloo raaca axaad ulmuslimiin oo nebiyada atbaacdooda ah baaba gaadhsiinta layna amray oo ruux kasta waa inuu markaa gaadhsiiyaa dadka oo nebigu wuxuu ihi sala allahu alayh wasalam balliquu cannii walow aaya iga gaadhsiiya xaggayga walow haba noqoto waxay ga gaadhsiinaysaan aayad kulay ku tahay gaadhsiiya waxaanu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam man ra'aa minkum munkaran falyuqayirhu biyadihi fain lam yastatic fabilisaanihi fain lam yastatic fabiqalbih wadalika adcafu liimaan haddii la yidhahdo tani waa ummaddanna adilaa loo hayaa ummadii hore laftooda in afraaddooda iyo aaxaaddooda la amray gaadhsiinta markay gaadhsiin waayaanna inay ahayd arrin ku mutaysanayaan ciqaab ku mutaysanayaan kaanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluuhu labi'sa maa kaanuu yafcaluun sababta loo nacdalay waa maxay kaanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluuh labisa maa kaanuu yafcaluun aayad kale allah wuxuu ku yidhi lowlaa yanhaahum alrabbaaniyuuna walaxbaaru can qowlihim alisma waaklihim asuxta labi'sa maa kaanuu yasnacuun marka ummadii hore laftooda waxaa la amray gaadhsiinta iyo macruufka inay amraan khayrkana dadka ugu yeedhaan sharkana uga digaan marka qowlkaasi waa qowl khala ah haddaba maxaa lagu tacriifinayaa tacriifka culammadu tacaabiir kala duwan bay cabireen ishkaallaana kollay ku jir jira waxaa ugu roon insha sha allahu in la yidhaahdo nebiga aan rasuulka ahayn waa kii loo waxyooday waxyi dad muwaafiqiinana loo diray muwaafiqiinta waxaa loo jeedaa dad muslimiin ah haddii sharci cusub loo waxyooday dad markaa muwaafiqiin oo muslimiina loo diray rasuulna waxaa la odhanayaa waa kii markaa loo diray dad markaa mukhaalifiina loo diray weji caynkaa ku dhow ayuu sheegayaa shaykhulislaam ibnu taymiya kitaabkiisa annubuwaat uu ku tilmaamaya tacabiirta kale cabirteen kolley qaar ka mida culammada qaar waa cabbirayaan laakiin insha allah wejiga male soo dhowi waa saas cumuum iyo khusuusna inuu udhaxeeyo waa macruuf oo rasuul kastoo bashari nebina waa yahay laakiin nebi kastaa rasuul ma aha ee bacdigood baa rusul ah marka waxaa udhexeeya cumuumun wa khusuusun mutlaq baa udhexeeya iyo maa fadli badan rasuul iyo nebi jamaahiiru ahlicilmi waxay ku tageen in maqaamu risaala ka fadli badan yahay maqaamu nabuwa qowl shaadaa jira oo axad culamaai shaaficiya uu ku tegey oo uu yidhi maqaamu nubuwati afdalu min maqaami risaala maqaamka nubuwadaa ka khayr badan oo ka fadli badan maqaamka risaaladda waayo maqaamka nubuwadu waa inqiaac ila allah waa in xagga ilaahay loo go'o oo allahun caabudo maqaamu risaalihuna waa in dadkii ilaahay loogu yeedho aan cibaadadii khaaska ahayd ee qofku la imanayay aanu u go'in qowlka shiikhaasi ku tegey culammadu waa daciifiyeen jamaahiiru cilmi waxayna yidhaahdeen ma suuragal aha maqaamu nubuwa inuu ka khayr bato maqaamu risaala lianna risaalata nubuwatun wa ziyaada waayo risaaladu nubuwo iyo dheeraad ka dheer bay labadaba tahay oo nubuwadiina waa ku sugan tahay risaaladina waa u dheerta markaa sidaasaa saxan wa aalihi iyo qaraabada nebiga sala allahu aleyh wasalam korkooda ha ahaato wa saxbihi iyo asxaabta nebiga sala allahu aleyh wasalam korkooda ha ahaato salligaa iyo salaamtaas waman tabic iyo ciddii raacda korkooda ha ahaato lahum saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam raacda biixsaanin samafalisay samafalayso ku raacda iyo ay wax wanaajinayso ila alyowmi alfazic ilaa maalinta argagaxaysa laga gaadhayo waxaa loo jeedaa yowmu alqiyaama argagaxana maalintuu u tiiriyey oo sida uu shiikhu sharxaba ku sheegayo waa majaaz caqli argagixii gudaheeda dhacayee dadku ay argagaxayeen ayaa ka'annahu inay maalintu argagaxayso uu ka dhigay majaaska caqligana waxaa la yidhaahdaa cidaan markaa ficilku ka dhicin in loo isnaadiyo loo tiiriyo ayaa waxaa la yhaha caqli waayo maalintu ma argagaxayso ee gudaheedaa la argagaxaya marka wuxuu kaloo sheikhu ku salliyey oo u duceeyey qaraabadii nebiga sala allahu aleyh wasalam waxaana loo jeedaa qaraabadii nebiga sala allahu aleyh wasalam ee mu'miniinta ahayd ayaa loo jeedaa culamada qaarkood waxay yidhaahdaan aalka nabiga sala allahu aleyh wasalam ha lagu fasiro atbaacdii nebiga raacday oo mu'miniintoo dhan maqaamu duca haddii la joogo mu'miniintoo dhammi waa aalkii nebiga laakiin maqaamka sadaqaadka marka la joogo iyo zakawaadka iyo iyo khumusyada khanaa'imta iyo qaraabada nebiga sala allahu aleyh wasalam ee mu'miniintay ku dhacaysaa oo saasaa loo kala gaar yeelayaa bay culamada qaarkoodna wejigaasay mareen waana sida imaamu nawowi uu doortay in maqaamu ducaa marka la joogo aalka nabiga sal allahu aleyh wasalam lagu fasiro mu'miniinta ummadiisa qariiban kaanuu aw baciidan ama ha dhowaadaan ama ha dheeraadaanbe aalna waxaa laga keenay min alahli ama waxaa laga keenay min alawli ayaa laga keenay saas aawadeed waxaa la yidhahdaa uhayl ama waxaa la yidhahdaa uwayl marka min alawli ama min alahli sheekhuna sharaxa waa ku faibdaaluhu min hamzatin haaun asluha waqad qaala bacdu nnaasi min waawin ibdila yacni bedelaadda waa hamze asalkeedu uu ha ahaa oo ha baa laga keenay bimacnaa alifkani aal wuxuu ka yimi oo laga soo beddelay ha waqad qaala bacdu nnaasi min waawin ibdila dadka qaarkoodna waxay wow baa laga soo beddelay marka labada qawl waa laba qawloo ku jira wuxuuse qadimoo in ha laga soo bedelin saniica sheikhuna siduu tilmaamaya waa saas sharxiis marka qaraabada nebiga marka lagu fasiro waxaa loo jeedaa qaraabadii mu'miniinta ahayd wa ilaa kuwii aan mu'miniin ahayn ma soo gelayaan oo abulahab iyo kuwa la midka ah ee gaalnimo ku dhintay ma soo gelayaan aalka nebiga ee sharafta lagu sheegay qaraabada nebiga ee mu'miniinta ana waa banuu haashim wa banulmualib waa reer bani haashim iyo reer bani mualib labadaa qol weeye saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam wa kulu man laqiya nabiya sal allahu alayh wasalam mu'minan bihi wamaata cala aliimaani wain takhallalat riddatun fi lasaxi ama cala alasaxi siduu xaafid ibnu xajarba ku odhanaayo eh, nukhbatulfikarka ama sharaxiisa ku odhanayo waa ku kasta oo nebiga sala allahu aleyh wasalam la kulmay xaaluu rumaysan yahay iimaanna ku dhintay walow gaalnimaba ha soo kala dhex gashee wakhtigii suxbadu dhacday iyo wakhtiga dhimashadiisa gaalnima haba u dhaxaysee wuxuu noqonayaa inuu yahay saxaabi inuu yahay saasuu noqonaya marka saxaabada nebigana sala allahu aleyh wasalam saasaa looga jeedaa suxbadana waxay ku xasilaysaa inta ugu yar iyo inta ugu badan mid walba ku xasilaysa laxda ilbiriqsi xataa waa ku xasilaysa wuxuu noqonayaa saxaabi hadduu hal mar nebiga la kulmay tacbiirka culamada qaarkood ay yidhahdaan man ra'a nabiya sala allahu aleyh wasalam waa laga fiican yahay waayo dee saxaabadii waxaa ka mida qaar indhala'abaa ka mid oo dariir ahaa sida marka waxa weye ibnu ummi maktuum oo nebiga ma arag sala allahu aleyh wasalam dee haddana saxaabinimadii waayi maayo waayo nebiga waa la kulmay marka man ijtamaca in laga cabiro man ijtamaca binabiyi sala allahu aleyh wasalam ama man laqiya nabiy sala allahu aleyh wasalam ayaa fiican oo man ra'aa aan laga cabirin ciddii markaa raacday saxaabadii nabiga sala allahu aleyh wasalam ilaa yowmi alqiyaama sheikhu waa u duceeyey wsaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina walansaari waladiina itabacuuhum biixsaani radia allahu canhum waraduu canhu acadda lahum janaatin tajri taxtaha alanhaaru khaalidiina fiiha abada oo sida uu ilaahay u ammaanay saxaabada nebiga sala allahu alayh wasalam ee saabiqiinta ahayd ayaa cidda raacdana ee si qummanoo wanaagsan u raacdana u ammaana jannana ugu wa aalihi qaraabada nebiga sala allahu alay slm korkooda ha ahaato salliga iyo salaamta fadliga badani wa saxbihi asxaabta nebiga sala allahu aleyh wasalam waman tabicayo cidda raacda lahum saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam raacda biixsaanin samafalis xaalay ku dheehan yihiin raacda aayaddu ka ikhtibaasaya waladiina tabacuuhum biixsaanin marka manhajkoodii in lagu toosnaado dariiqoodii si toosa loo raaco ayaa laga tilmaamaya ixsaanka aan icwijaaj lala iman oo laga leexan ila haddii waddadoodii laga leexdo si wanaagsan looma raacin waa in manhajkoodii ictiqaadan wa camalan la raacaa markaasaa fadiilada la helaya ila alyowmi alfazic ilaa maalinta argagaxaysa laga gaadhayo bimacnaa dadku ay argagaxayaan ilaa maalintaa laga gaadho yowmu alqiyaama loo jeeda man ihtadaa bihadyihi faqad dafir man ihtadaa ku kastoo hanuunaa bihadyihi hadyiga nebiga sala allahu aleyh wasalam ku hanuunaa faqad dafir xaqiiqee waa guulaystay wuxuu ku guulaystay dee khayrkii iyo hidaayadii waman yaxid ku kastoo ka leexda can nahjihi waddadii nebiga sala allahu alayh wasalam ka leexdaa faqad khasir xaqiiqe waa khasaaray ama weji kale faqad khasir xaqiiqe waa khasaareeyey naftiisa iyo ehelkiisaba oo khasira mutacadi iyo laazim bay labada mid walba yeelataa aladiina khasiruu anfusahum wa ahlihim yowma alqiyaama yacanii ehelkoodii iyo nafahoodiiba way khasaareeyeen baa layidhi tulfii bihi ila alfalaaxi manhaja tulfii waad helaysaa waa jumlo cusub tulfii waad helaysaa bihi hadyiga nebiga sala allahu alayh wasalam iyo ariiqada nebigu ku hanuunay raacitaankaad raacdo waxaad ku helaysaa ila alfalaaxi manhaja waddaad helaysaa ila almanhaji yacni ariiqii aad u raacayso ama tulfii waad helaysaa bihi waddadaa nebigu ku hanuunay waxaad ku helaysaa ila alfalaaxi xagga liibaanta manhajan waddaad helaysaa oo ila alfalaaxi tulfii ku tacalluq siiso wa can jamiici almucdilaati makhraja waxaad kaloo helaysaa can jamiici almucdilaati wax kasta oo yacni wax dhibaya mucdilaadka waxaa laga tilmaamayaa ashyaada ishkaalka leh ee aadka markaa u waa masalada jawaabteedu adag tahay waxyaalaha ishkaalka leh ee aadka u adagna waxaad helaysaa makhrajan meelaad uga baxdoo farajaad helaysaa falaysa khayrun qatu ilaa qararah khayr ma jiro ilaa qararah inuu markaa waxaway nebigu sala allahu alayh wasalam sugay mooyaane walam yakun min sharin shar ma ahaanin ama shar ma jiro ilaa xadarahu inuu nebigu ka digay mooyaane sala allahu alayh wasalam fadiinunaa lam yakhlu can xukmin cala fadiinunaa diinkeennu lam yakhlu kama madhnaan can xukmin xukum kama madhnaan calaa marri zamaani wakhtiyadu intay soo maraysay marnaba xukum kama madhna marnaba xukum kama madhna low badaa ma acdala low badaa hadduu muuqan lahaa ma acdala wax markaa wax ishkaal geliya ama wax adkaadaa hadday muuqdaan diinteennu kama madhna xukum kama madhnee mas'ale kasta waxaa looga helayaa xukun baa shareecada looga helayaa liannahu qad ixtawaa qawaacida liannahu maxaa yeelay diintani qad ixtawaa wuxuu koobsaday qawaacida qaacidooyin buu koobsaday iyo usuul tastakhriju alaxkaama canha raashida qawaaciddaasoo tastakhriju alaxkaama axkaamta aad la soo baxayso canhaa qawaacidda aad kala soo baxayso raashidan xaalaad hanuunsan tahay oo sida saxda ah ku hanuunayso aad la soo baxayso sheekhu wuxuu inoo tilmaamayaa hidaayada ciddii hesha oo dariiqii nebiga sala allahu aleyh wasalam ku hanuuntaa inay guulaysatay waayo wax ka maqani ma jiro ciddii waddada nebiga sala allahu aley wasalam ka leexataana waa khasaartay naftiisana waa khasaaraysa dariiqa nebigu sala allahu aleyh wasalam liibaantii baa lagu gaarhaya marka falaaxii aakhiro alfalax fi dunya walaaakhira waxaa lagu gaarhayaa in waddadii nebiga sala allahu alay waslm lagu hanuuno waxyaalaha markaa adag ee ishkaal kalena waa lagaga baxaya waayo mas'ale kastaba shareecada waxaa looga helaya xukum khayr kasta nebigu waa caddeeyey shar kastana waa ka digay waatii xadiiskii muslim saxiixa ku soo wariyey sheegayey maa bacaa allahu min nabiyin ila kana xaqan calayhi an yadulla ummatahu min khayri ma yaclamuhu lahum yacani nebi kastoo ilaahay soo saaray xaq ku waajiba waxa ahaa ummaddiisa khayr ku og yahay inuu tusiyo shar kuu og yahayna inuu uga digo ka reebo markaa sidaas aawadeed khayr kasta nebigu sala allahu aleyh wasalam waa sugay waana caddeeyey shar kastana waa ka digay nebigu sala allahu aleyh wasalam mas'alo kastoo timaaddana shareecada waxaa looga helayaa xukun baa looga helayaa fadiinuna lam yakhlu can xukmin cala mari zamaani low bada ma acdala yacnii mas'ale kasta oo mucdilo adagi hadday timaaddo shareecada xukum looga waayi maayo maa min qadiyatin ila walilaahi fiihi xukmun bay culamada qaarkood yidhahdeen calimahu man calimahu wa jahilahu man jahilah qadiyo kasta oo timaadda ama jirtaa ilaahay xukun baa ugu sugnaaday ciddii garataa ha garato masale daliil loo waayaya ma jiro shareecada looga waayayo waa dhici kartaa laakiin qofku isagu inuu garan waayo shareecadiina waxay koobsatay qawaacid bay koobsatay axkaamtii lagala soo baxayo qawaaciddaasaa loo noqonayaa qawaaciddaa marka loo noqdo ayaa axkaamtii iyo furuucdii lagala soo baxaya man ihtadaa bihadyihi faqad dafir man ihtadaa ku kastoo ku hanuuna bihadyihi hadiga nebiga sala allahu alayh wasalam ku hanuuna faqad dafir xaqiiqe waa guulaystay oo khayr iyo hanuun buu ku guulaystay hanuunka hadyiga nabiga lagu hanuunayana aahiran wa baainan waa soo geliya kor iyo kal in lagaga hanuuno oo ariiqii nabiga la qabsado waman yuxid can nahjihi faqad khasir ku kastoo ka leexdaa ariiqii nabigana sal allahu aleyh wasalam ka leexdaa waa khasaaray naftiisana waa khasaariyey tulfii bihi waxaad helaysaa bihi ay bihadyihi waddaday nebigu sala allahu alayh wasalam ku hanuunay waxaad ku helaysaa ila alfalaaxi manhaja waddaad helaysaa ila alfalaaxi xagga liibaanta wadda aad u raacdaad helaysaa wa can jamiici almucdilaati makhraja waxaad helaysaa waxyaalihii ad adkaa dhammaanteed ama ishkaalka lahaana waxaad kaga baxda ayaad helaysaa falaysa khayrun qatu ilaa qararah khayr ma jiro inuu suga mooyaane khayr ma ahaan mid jira weligiiba in nebigu sugaayey sala allahu alayh wasalam mooyaane yacnii khayr kasta nebigu waa sugay walam yakun min sharin ilaa xadarah sharna ma ahaan oo ma xasilo ilaa xadarahu inuu nebigu ka digay sala allahu alayh wasalam mooyaane marka kaanadu waxay noqonaysaa iyo kuntu waxay noqonaysaa taam may noqonaysa ay walam yaqac min sharin ama walam yaxsul min sharin ay sharun sharna ma xasilo ama ma dhaco ila xadara inuu nabigu sal allahu alayh wasalam ka diga mooyaane diinuna lam yakhlu can xukmin cala diinteennu kama madhnaan xukum calaa mari zamaani wakhtiyadu intay soo marayeen wax xukuma kama madhna ee mar walba xukum sharciya ayaa jiray fii kulli mas'ala low badaa ma acdala hadduu muuqdo ma acdala wax yacnii ishkaal geliya ama adkaada hadday muuqdaan wuxuu noqonayaa mid shareecada xukum looga helayo liannahu qad ixtawaa qawaacida liannahu diintani qad ixtawaa wuxuu koobsaday qawaacida qaacidooyin buu koobsaday iyo usuul oo bimacnaa mas'ale kasta ma aha farci ahaan in loo nasgareeyey nasan wixii aan loo sheegin qawaacidda guud ee shareecadu sheegtaa loo celinaya qawaaciddaasna mid la gudageliyo la waayi maayo imka caammada qaarkood marka lagu yidhaahdo qaadka iyo sigaarku waa xaaraan waxay odhanayaanoo kugula soo boodayaan waar miyaa qaad ilaahay qur-aanka ku sheegay miyuu nebigu xadiiska ku sheegay qaad miyuu sigaar markaa ilaahay sheegay miyuu sigaar markaa nebigu xadiiska ku sheegay ku odhanayaan waa caamoo aqoon darraa haysa shardi ma aha mas'alo kasta in magaceeda lagu sheegaa shardi ma aha ee ilaahay wuxuu inoo sheegay kitaabku inaanu waxba ka teginoo wax walba lagu caddeeyey laakiin sida loogu caddeeyaa kala duwan tibyaanan likulli shay marka ilaahay yidhi shay walba waa caddaynaya ila hadalka ilaahay waa dhabe siduu u caddaynaya ilaahay miyaa been sheegaya ilaahay wuxuu wax walba waa caddeeyey siduu wax walba ku caddeeyey waxyaalaha qaarkood nasan baa loo sheego waa la magacaaba ashyaada qaarkood wax laga istimbaadayoo lagala baxayaa la sheegay waxyaalaha qaarkood waxaa la sheegay qawaacid guudoo loo celinayaa la sheegay marka midba sida loo sheegayaa kala duwane xukum shareecada looga waayi maayo mas'ale kastoo timaada shareecada xukum waa looga helaya haddii qawaaciddii shareecada aad eegto qawaaciddii shareecada waxaa ku sugan shaygu haddii dhibtiisu dheeftiisa ka badan tahay shareecada xaaraan bay ku tahay yas'aluunaka cani alkhamri waalmaysiri qul fiihimaa ismun kabiiru wamanaaficu linnaas wa ismuhumaa akbaru min nafcihima qaacidada guuda laynoo tilmaamaya waa maxay dee ka badan marka qaacidada lagala soo baxay waxay noqonaysaa maa kasura dararuhu calaa nafcihi fahuwa xaraam wixii dhibtiisu dheeftiisa ka badnaataa shareecada xaaraan bay ku tahay haddaynuu soo noqono dhibtoodu dheeftooda ma ka badan tahay waa muxaqaq inay dhibtoodu dheeftooda ka badan tahay oo ruux maanta odhanaya ma jiro maya manaaficdoodiiyo waxtarkoodaa badan qaadkiiyo sigaarka ya waalid kastaa inankiis iyo inantiisa waa la necab yahay walow haba ahaado kuwa markaa cuna ama cabbe in la yidhaahdo inankaagii iyo inantaadii iyo islaantaadii qaadkii iyo sigaarkii inay cunaan ka warran kaa u doodaya haddii la weydiiyo waa la karaahiyaysanaya lamana jecla marka wuu garanayaa inuu xun yahaye waa isdhegamaraya nabiguna wuxuu uhi sala allahu aleyh wasalam laa darara walaa diraar kitaabkaynu ugu tegi doonnaa insha allah yacnii wixii dhiba dee shareecadii waa lagu diiday dee dhibtii la diiday ka mid tahay caafimaadkiibuu waxyeelayaa oo hantidiibuu waxyeelayaa oo akhlaaqdiibuu dilayaa oo marka caqliga dadku marka tagsiinaya intee khaahaayiraysoo yani waxa weeye isla hadlaysa amale hebeel baa idilaya amaba marka waxa weeye yani qaarkood ay wax ku dileen ama qaarkood ay xidhxidhan yihiin markaa laga joojiyo ayuu caafimaadaya ee muddo aan la siinin ee dawo la siiyo caadi noqonaya hadhow marka la soo daayo ou halkii ka bilaabo balwaddii khaakhaayiradii buu sidii u bilaabaya ya halkiibuu markaa waalidi ku soo noqonaysa xataa dhakhaatiirtii maskaxdu waxay tilmaamayaan inta ruuxaasi balwada isticmaalayo dawadu waxba ka tarimayso haddii la doonayo inuu ladnaado waa in laga joojiya balwadda wa laga xidhaa marka qawaacid baa shareecada ku sugan guud shaygii aan nasan loo sheegin qawaaciddaasaa loo celinayaa asalladaa guud iyo qawaaciddaa guud baa loo celinayaa oo markaa laga istinbaaday liannahu qad ixtawaa qawaacida tastakhriju alaxkaama canha raashida qawaaciddaasoo jumladu waa sifo tastakhriju alaxkaama canha aad la soo baxayso axkaamta canha qawaacidda xaggeeda kala soo baxayso raashidan xaalaad hanuunsan tahay aad la soo baxayso wa haadihi urjuuzatun maxwiya fiiha min alqawaacid alfiqhiya jamactuha min qowli ahli alcilmi wa sharxihim min nasrin aw min nadmi halkaa waxaa loo akhrinaya hamsada wasli laga dhigaya wa ilaa beytku waa jabaya min nasrinaw baa la odhanaya xarakada hamsatulqaciga saaran baa la naqlinayaa waxaa loo naqlinayaa ila nuuni saakini qablaha nuunka reebane ka horeeyaa loo raraya nuunka reebanime waa tanwiinta yani fi nudqi waa nuunun xagga ku dhawaaqa nuun bay ka tahay reebban marka tanwiinta oo nuunkaa reebban ah ee la akhrinaayo ayaa loo naqlinaya waana luqo fasiixa weeye daruuro maaha sidaas aawadeed baa quraa'u sabcuhu qaarkood hamsada xarakatu naqli ay u isticmaaleen oo saakinka ka horeeya ay u naqliyeen iyo markaa xuruuf kaleba marka ay ka naqliyeen marka min nasrinaw min nadmi baa la akhrinaya wa haadihi tani urjuuzatun waa gabay weeye baxru rajaz ah oo yar oo maxwiyatun la koobay fiiha gudaheeda lagu koobay min alqawaacid alfiqhiya qawaaciddii fiqiga wax ka mid ah ayaa gudaheeda lagu koobay maxwiyatun fiihaaba asalku ahaa laakiin nadmiga daraaddii maxwiyah iyo fiqhiyah ayaa ta kalena waxay noqon lahayd alfiqhiyati bay noqon lahayd marka takhaaluf baa ka dhalan lahaa taada taaulmarbuuta ahna sida mashhuurkaa ee badiba la isticmaalaa waa in ha laysugu taago waa jiraan bacdulcarab inay yidhahdeen ta waa isugu taagi karaa arabi ahaan laakin mashhuurkii maaha sida mashhuurka ahi waa in marka laysugu taago ha maxwiya urjuusadaasoo maxwiyatun lagu koobay fiiha gudaheeda min alqawaacid alfiqhiya qawaacidda fiqhiga wax ka mid a jamactuha min qowli ahli alcilmi waxaan ka soo jamciyo ka soo kulmiyo ka soo ururiyo ka soo qaatay odhaahyada culammada qowl waxaa loo idaafeeyey ahli oo macrifo u idaafaysan marka wuxuu macnuhu u dhacayaa ayaa ka soo jamciyey oo ka soo qaatay oo ka soo kulmiyey wa sharxihim iyo sharaxyadoodii ayaan ka soo kulmiyey oo ka soo ururiyey min nasrin aw min nadmi sharaxyadaas iyo aqwaashaasoo min nasrin hadal aan gabay ahayn ahaaday aw min nadmi ama nadmi ahaaday labada nooc mid walba ahaaday sahaltuha liaalib alqawaacidi waxaan u fudaydiye u sahlay liaalibi alqawaacidi kuwii qawaacidda doonaayaan u sahlay tatii maca aliijaazi bilawaabidi ta'tii waa imanaysaa maca aliijaazi koobisla jidhkeed waxay imanaysaa bilawaabidi masaa'ishii fogfogayde carcararaysay masaa'ishii fogayde markaa cararaysay ee caqliyada dadka ka cararaysay dadka mubtadi'iinta caqliyadooda ka baxsanaysay ayay la imanaysaa keenis sheikhu waxa uu tilmaamayaa raximah raxmaddana oo loo baahan yahay mar la nool yahay mar la dhintaba raximana allah wa iyaahu tan inay tahay gabay baxru rajas ah marka wuxuu ka odhanayaa sharaxa waa qasiida mu'allafa min arajaz kollay sidaan dee aan arki jirayna waxay ahayd inaan rajaska qasiide lagu sheegin oo qasiid iyo rajas bay kale yidhaahdaan culammadu buxuurta kale ayaa waxaa la yidhaahdaa qasiid arajasan turiidu am qasiida war ma rajas baad rabtaa mise qasiidaad rabtaa buui labada iyamaad doonaysaa shucaradana waxaa jiray qaar rajaaziin ah oo gabaygaa rajasa mooye mid kaleba aan tirin jirin gabayga rajaskuna waa sahlan yahay sidaas aawadeed baa nadmiyo badan oo cilmi ah lagu nadmiyey waxa mucaasiriinta qaarkood ay sheegeen sheikhuna waaba soo naqlinayaae in lagu magacaabo ximaaru shucaraa qaarna waxay ka cabiraan ximaaru shicri bacd almucaasiriin waxay u nisbeeyeen muta'ahiriinta qaarkood inay yidhahdeen sida maxamed saadiq alraafici waxau odhanayaa muta'ahiriintu waxay ku magacaabeen ximaaru shucaraa bay ku magacaabeen maxamed cali haashimi alcaruud alwaadix isaguna waa ku sheegayaa saaxibu ahd asabiil isaguna waa sheegaya ximaaru shucaraa in la yidhahdo waxay ximaaru shucaraa ugu magacaabeen baxru rajaska jawaasaadkiisa fara badan waxyaalaha ku bannaan saas aawadeed waa aqrabu baxrin ila annasri gabayga nooca ugu dhow nasriga weeye uguna sahlanna sidaas aawadeed nin waliba waa iska kooraystaa saasaa ximaaru shucaraa loogu magacaaba waa arrinkaasi ha in cilmiyo badan lagu nadmiyo oo ibnu maalik urjuusadiisa dheer ee naxwaha ku saabsan waa baxrurajaz ee saddexa kun ee beyd ku dhow laba kun iyo toddoba boqol iyo dheeraad khulaasadiisu waa rajaz nadmiyo kale uu saasi la eg buu ka dhigay laakiin ta qira'aadka ku saabsan rajas kama dhigin iyadu waa daaliya ciraaqi dhowr nadmi oo kala duwan wuxuu ku nadmiyey baxurajaskaas hadday tahay alfiyada siirada hadday tahay alfiyada qariib alqur'aanka hadday tahay alfiyada mustalaxulxadiiska hadday tahay alfiyaba waa ka badan tahaye minhaajka baydaawi nadmiga u nadmiyey inta mid walba wuxuu ku nadmiyey baxurajas suyuudi sidaasi la eg alfiyadiisa uu bixiyey alfariidat saciida wuxuu ku nadmiyey baxurajas ee naxwaha ah ta balaaqada ee cuquud uljumaanka wuxuu ku nadmiyey baxru rajas ta musطalaxu xadiiska wuxuu ku nadmiyey baxru rajas ayuu ku nadmiyey wahaakada marka ahlucilmi badan baa culuum badanoo kala duwan ku nadmiyey saas aawadeed qaar markay ammaanayaan waxay yidhahdaan waa baxrulcilmi waa baxarkii cilmiga culumta faraha badan ee lagu nadmiye daraaddeed urjuza wuxuu markaa lafdiga uga cabiray urjuza inay weliba abyaadeedu kooban tahay in yaroo rajasa ay tahay aan badnayn qawaaciddana wax ka mida lagu koobay ee qawaaciddii oo dhan laysuma keenin meesha min alqawaacid alfiqhiya aqwaasha culammadaana ka soo qaatay anigu waxba ma bilaaban buu ihi min qowli ahli alcilmi wa min nasrin aw min nadmi waana u fudaydiyey dadka qawaacidda doonaaya waa u sahlay sharax fiican buu sheikhu sharxay jazaahu allahu khayran marka masaa'ishii dalabada ka baxsan lahayd ayay keenaysaa iyadoo kooban oo la imanaysa aabidda xayawaanaadka awaabidda la yidhahda waa xayawaanka carare ee aan markaa dadka la joogin hadday xoolaha qaarkood firdhadaan oo dadka marka waxaa la joogi waayaanoo awaabidda taasoo kalea la yidhahda marka masaa'ishii wuxuu ku shabbahayaa ardayda mubtadi'iinta ka baxsanaysay inay la mid tahay xayawaanaadkaa firdhaday oo kale ay la mid yihiin ama xoolaha firdhaday ee kale ay la mid yihiin dee meelaha qaarkood waa la sheegaa iminka austreliya iyo geel ugaadhoobaa la sheegaa oo jooga ya oo shaytaankii isticmaarku markuu meesha tegay ingiriisku dee geel buu waddanka ku qabsaday maraakiib baa lagu raray markii dambe uu muraadkiisii gaadhayna ayguu ku sii daayey maa dhul iska barwaaqo ah oo dee biyo iyo markaa waxa weeye cunto midnaba aanu waayeyn biyo iyo baad midnaba aanu waayeyn dee sida ugaadhu hadda ugu nool yahaa la yidhi isagoo kumanyaal ah kumannaan isago ah markuu qof arko sida ugaadhu cararto kale u cararaya baa layidhi kada qaaluu marka calaa kulli xaal masaa'ishii saasoo kale u baxsanaysay ayay markaa keenaysaa wa haadihi urjuuzatun maxwiya tani waa urjuuzo culamada qaarkood waxaabay odhan jireen rajasku gabay ma yahay mise ma aha qaar baaba yidhi gabayba ma aha yaan gabayga lagu tirina nasriga ha lagu tiriyo nasri iska sajci ah ha laga dhigo yaan la odhanin markiisa waxaa baxar buxurta shicirka ka mida ah yaan la odhan bacdiba waa saa yidhi laakiin saxdu waxay tahay akarkuna mareen inuu baxar buxuurtii shicirka ka mida ah inuu yahay han iyo tobankii baxar baanu ka mid ahaaye khaliil dejiyey ya ayaa rajasku ku jiray waana mustafcilun mustafcilun mustafcilun mustafcilun mustafcilun mustafcilun lix goor oo mustafcilun lagu celceliyo ayaa baxarkaasi ka kooban yahay kan waliba marka waa mashtuur arajaz mashtuururajaz weeyo baxrurajaz kaamiloo dhammaystiran ma ahee mashtuururajaz weeye oo beyt waliba wuxuu ka dhigan yahay kaannahu marka uu yahay laba bayd uu ka dhigan yahay oo gaarkiisa uu yahay saas aawadeed baa mid waliba rawigiisa u yeeshay gaarka ah mashtuururajaz baa la yidhahdaa maxwiyatun fiiha min alqawaacid alfiqhiya waxaa lagu koobay qawaaciddii fiqiga wax ka mida jamactuha min qowli ahli lcilmi waxaan ka soo ururiyey aqwaashii culammada wa sharxihim iyo sharaxyadoodii baan ka soo ururiyey min nasrin aw min nadmi ama nasri ha ahaato ama nadmi ha ahaatee aqwaashii culammadii iyo sharaxyadoodii baan ka soo dadkii qawaacidda doonaayaan u sahlay ta'tii way imanaysaa urjuusadani maca aliijaazi bilawaabidi yacnii koobnaan la jirkeeda waxay imanaysaa bilawaabidi masaa'ishii baxsanaysay ee caqliyada dalabada ka baxsanaysay keenaysaa la imanaysaa halkaa inagu joogo maanta bilow bay inoo tahay wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk